wakhti wacan wanaagsan dhegeystayaal yirkiinba meeluu joogta ay si walbood ina maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaaql wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo sabtiya taarikhda ku aasaasan tahay sagaaliy tobanka bisha agost sanadda qodobadaad barnaamijka waal ku dhegeysan doontaan waxaa ka wararkii ugu dambeeyey dagaal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid a ah magaalada muqdisho ayaa degaysan doontaan waxaa kaloo soo qaadan doonaa dad rayid ah oo lagu rasaaseeyey iyaga oo maraya qaybo ka mid a ah gobolka shabeellaha dhexe khasaare dhimashadii dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay waan soo qaadan doonaa ruushku waxay dalalka reer galbeedka kaga digeen inay joojiyaan taageerada militari ee yukrain haddii kalena isticmaali doonaan hubka nukliyeerka shiinuhu waxa uu diray maraakiib dagaal iyo sidoo kale dayuurad dagaal isagoo digni u dira taiwan kadib booqashadii xubno ka mida ah taiwan madaxdooda ay ku tageen maraykanka qodobadaas iyo kuwa lagu soo kordha ayaad dhegaysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada ogaan adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumiyi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku daraye dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku daraye daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw jir dowladii ma joog daacadii mawquudin saaxiib laba doolar ii tuur miyaanu mushaarku kuu soo dhicin war wuu ii soo dhacayo waa liiga dhacay afkaday ma qasaarihii baad la dhiishi war haygu tiigsan damac baa i qaaday walba kiradii guriga ma iska bixisay waa laygu leeyahay korontadii iyo biyihiina waa laygu leeyahay biilkii qoyskiiyo waxbarashadii carruurtana waa layga sugayaa ma ilmahaagoo qadayaa shisheeya kaa qadeeyey sow wax soo kordhays ma lahayn wanexbed waxba lagama kororsado isagaa kaa kororsaday mise hantiila ahaabaa maanta uu cayrteeyey yaa saaxib khasaara waa qabataa qof qamaar dheela qeybaha hore ee barnaamijka ogaalayan gudagalna dhegeystayaal aynu ku bilaawnay muqdisho shacabka muqdisho waxay saacdii lasoo dhaafay dhagahooda kusoo dhacayay markaa iska horimaad la sheegay inuu dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyo sidoo kale sarkaal ciidano lagu magacaabo sheegow ciidamo taabacsan oo iyagu markaa ku dagaalamay degmada dharkenley ee gobolkani banaadir dagaal saacado badan qaatay oo xalay ilaa waaberihii soo gaaray ayaana lasoo wariyay in markaa uu ka dhacay degmada kaasi oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sababay mid ka mid ah dadka deegaanka oo kena la hadlay ayaynu wax ka weydiinay saacadihii lasoo dhaafay dhacdooyinkii dharkeynley ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka aad iyo aada umahadsan tahay waxa waaye dagaalkii shalay xalay nagu bilaawday abaarihii laba saac iyo labaatan camal nagu bilaawday saakadan soo gaaray oo gabagabo haatan waxyar ka hor soddon daqiiqo eh, waa gartay bal dhinacyada dagaalamaya maxaan xooga ka haynaa eh, waa hadda horta dagaalka oo dhex mara waxaa waaye ciidamada jenaraal shigow ee ku sugan guri oo degan yahay oo ka degan yahay maxaa la dhahaye dhinacan oo degmada dharkeena waaxda waaxda koowaad degmada dharkeena waa xadka wadajir iyo dharkeena waa hal wada udhahaysa meesha oo ka deganaay meeshaasoo dagaal ka bilawday waana dagaal oo ciidamo ayaan dhexdaa saxaafadaha moobeelihii wax ka qaadanaya ah, dagaalka oo ka bilowday marka ciidama ciidamada ilaalada ee boliis military iyo waxaas qabsadeen sheego ilaa xal ilaa saakena soo gaar ciidamada taleefanada qaadanaya waa kuwe sida la sheegay waxa waaye kuwa oo oo sheego sheego inkasta oo sheego iska diiday haddana ciidamada waxaa ay asiga hoos tayaan waa waa gartay marka gacanka hadalka yaa bilaabaa laleeyahay oo weerarka bilaabay xabadda xalay waxaa bilaabay ciidamada jirca sheego kuwa boliis military oo ku jiraan maxaa ladhahay ruuxaansi ee xaafadaha mamaraaya ee xalab tacshiirada ka bilaabay waa gartay marka maxaa khasaaro ognaha maadaama meesha lagu dagaalamay dharkiinle ay tahay dad shacabana meesha ka agdhow yihiin maxaa ognaha ilaa haata khasaaro dad rayada gaara horta gudo ahaan looma gelin laakiin in badan waa jirtaa dhimashii dhaawac waa jiraan laakiin intaa ani arkay hal cunuga dhaawac oo arkay kuwa biliis military hal qofaa ka dhintay iyo laba xabo oo ciidaanka oo shigo oo geeriya adigu maxaa marka oo khasaaraha rasmi oo xaqiijin kartaa haatan noo sheegi kartaa saddexdaas qof waa hal qof oo rayadoo dhaawac ah iyo sidoo kale laba askari oo saddexa dhimashada oo hal xab oo biliis military ahna labana janaajigo oo tii xal ewaaya saakay wixii dhacay khasaaraha ilaa hadda lama ogo adigu waxaa ka hadlaysa khasaarahan hordhaca waa kii xalay intii aad adigu aada xaqiijin karto kii xalay inta xaqiijin kara kii waa laba askari oo jenaraal sheego ka dhimatay iyo hal askari oo bolis militaar ka dhintay iyo hal rayadoo dhaawacmay intaas xaqiiji kara waa gartay shacabka marka xaaladooda waa sidee haatan maadaama xaalad kacsanaana ay jirtay dagaal la dagaalamay xaalku waa saakay waa berihii markii salaada subax la dukaday inta ugu badan dadka way barakaceen balse hadda waxa waaye waa soo gabagabowda dagaalkii eh, haddana dadka waxa waaye waa meelihii dagaalku lagu ku dhacay oo xalay laa ku socday saaka shacab badanaa dhooban oo buuxaan eh, waa gartay ma haatan marka yaa ku sugan gurigii lagu dagaalamay oo dagaalku ka dhacay yaa xiligan haysta labada ciidanba hadda ma joogaan way ka wada tageen mid ka mid ah dadka deegaanka ee degmada dharkenley degan ayuu ahaa oo inuu markaa wax ka weydiinay dagaal xalay saakay markaa ka dhacay qeybo kamid ah degmada dharkenley dagaalka oo la sheegay inuu udhexeeyey ciidamada ammaanka iyo sidoo kale ciidamo taabaxsan sarkaal lagu magacaabo sheegow oo kamid a ah militariga soomaaliya waxaa lasoo wariyey in ugu dambeyn dagaalku saakay istaagay kadib saacado badan oo la dagaalamayay khasaare dhimasho ii dhaawac ayaana ka dhashay dagaalka waxaynu ka warsugi doonaa marka hayadaha amniga iyo booliiska oo la filayo in iyaguna ay markaa faahfaahin ka bixin doonaan dagaalka sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay sheegow oo isagu kamid ah saraakiisha ciidamada sababtiisana dagaal uu kaga dhacay degmada dharkenley wixii warare ay kusoo kordhana barnaamijyadeena iyo wararkeenna soo socda ayaad dhegeysan doontaan kuna maqli doontaan insha allah dhinaca kalena brofesor maxamed cumar dalxa oo soo noqday xildhibaan muddo badan ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya ayaan waxaan wax ka weydiinay arrimaha ku aadan dib u habeenta hay-adaha garsoorka dalka dagaalka ku aadan musuqmaasuqa iyo dhibaatooyinka gudiga baarlamaanku dhowaan ay ka sheegeen inay ka jiraan xabsiga dhexe dad sharci darro ku xiran iyo badqabka dadka xabsiga lagu haya caafimaadkooda iyo arrimo kale iyo dagaalka ka dhanka al ee madaxweynuhu ka wada gurufkiisa magaalada dhuusamareeb assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta islaam kadib eh, baarlamaanka eh, dooda ee eh, maalmahan ka socota ee la xiriirta xabsiga dhexe horumeerkii ay ku tageen iyo wixii ay lasoo kulmeen iyo doodii maaragtay ay ka samaynayeen xildhibaanadu iyo wasiirkii cadaaladda ee hortagay baarlamaanka kulli waa wixii dowladnimadu ee eh, iyada ay u ahayd astaan loo baahnaa shacabkana iyada yidiga gelinaysay maxaa yeelay baarlamaanka waajibaadkiisii ayay ka mid tahay korjoogteyn iyo dabagal iyo la xisaaban xukuumadda shacabkana inuu mar waliba iyaga eh, wakiil isagoo ka ah inay wixii markaa taagan ee u baahan la xisaabtan dhinaca xukuumadda inuu waajibkiisi ka guto marka eh, runtii xildhibaanada waa bogaadinayaa hawsha iyaga inay tagaan ay kormeeraan ay soo arkaan bal wixii meeshaasi ka jiro maadaama ay kasoo yeertay taliyihii xabsiga eh, genaraal jub inay meesha cadeeladaaro dad badan ku xiran oo muddo oo aan maxkamad la horgeeynin iyo eedeymo uu jeediyey garsoorka marka baarlamaanka marka inuu arrintaasi u dabagalo aniga waxaanu arkayaa ee eh, wixii loo baahnaa isla markaana gudeen islamarkaana markaa wixii iyada ku haboon maadaama mar waliba ee cadaaladu iyadu ay tahay midda loo baahan yahay inay dadka soomaaliyeed ayaga ay iyagu deeqdo marka arrintaasi eh, runtii waxaan aminsanahay in lagu bogaadiyo xildhibaanadu inay sidaasi eh, xaqiiqatan waxaan ognahay in horey u jiri jireen xildhibaano baarlamaan baarlamaano kala duwan dalka soo mareen welina aan la arag guddiye xildhibaano oo garsoorka iyo cadaaladda aada markaa uga doodaya haatan wixii ka horreeyay marka arrinta laftirkeeda soo arin u guba ma ahan oo tallaabo bogaadin mudan ah horta beeleedu ugub ma aha baarlamaankii qagdagii horeeyey waxaana xasuustaa sidan oo kale inay kahormeen ayaga ay ku tageen laakiin eh, had sida ay arinta maaragtay dooda ay qaadatay iyo sida maaragtay iyada ay u qaatay oo wasiirkii cadaaladda xataa ee isaga inta loo yeeray waa yaro xoogaa yar maaragtay ka cuslaaday baarlamaanka inuu talaabo maaragtay u qaado ayuu isku dayigaasi xataa waa arrima yacni xoogaa aan heerkii hadda ee arintu ay gaadhay iyo riboorka iyo tirakoobka ee ayaga ay soo qoreen laga yaabay inay tahay e, iyadu e, ay sida hadda e, xildhibaanadani ee aadka siba weliba guddiga cadaaladda ee baarlamaanka u soo shaqeeyey sidaasi waktigaasi iyo xaaladii jirtay ee baarlamaanadaasi inayna ugu suurtoomin laakiin mar weliba inay xabsiyada iyaga ay jiraan dhibaatooyin inay u baahan yihiin in wax laga qabto garsoor ka oo laftirkiisa hay-adaha ee saddexda ee ugu biibsan kamid mid a ah in la dhiso uu u baahan yahay la tayeeyo oo si maaragtay loo helo niman u howlgala maxkamadaha oo aqoon durugsan leh ee nidaam cadaaladeed ee laftirkooda ay ku yimaadaan ee waafaqsan cabashooyinka faraha badan ee jira ee dadka soomaaliyeed ee ka imaanayso maadaama baarlamaanku mar weliba ay xooraansanayaan baahida shacabka waxa ay ka turjumayaan ay shacabka mar waliba adiga baarlamaanka waxay ahayd hawlo gudidan baaba isaga baarlamaanka shaqo kaleba isaga ag eh, oh, oh, lahayd ee ah cadaaladda iyo garsoorka inuu la xisaabtamo oo uu dabagal ugu sameeyo waxyaabaha maxkamadaha ee eh, ka dhacaya ee isaga baarlamaanka usoo bandhigo kulli marka gudiga markaasi isaga eh, lahaa hawshaasi mar waliba waa uula soo qaadi jiray wasiirka cadaaladda ee mar uu yimid baarlamaanka ayaa waxaa ustaa su-aalihii eh, annaga laga weydiinay inay ku jirtay in xataa in iyo wasaaradda cadaaladda in laysku maanta yiraado hal wasaarad oo musuqmaasuqa aana noqonin keliya lacag iyo hanti la luunsaday ee musuqmaasuqyada ka jiro dhulboobka musuqmaasuqyada ka jiro eh, maaragtay eh, awoodqaybsiga musuqmaasuqyada ka jiro maaragtay maaragtay xadgudubyada kale ee isaga ka dhacaya ee ka danka ah shacabka soomaaliyeed waxaasoo dhan kulli waxawaaye waa labaa kuu ka hadli jiray waalaray sharciyadan marka wax weliba waxaa muhiima marka la fuliyo marka la fuliyo ayaa waxay dadka ay ku baaratay qancayaan wixii ayaga ay rabeen ee baahidii ayaga ay u qabeen in go-aankaasi ee beradalka uu noqonayo inay u riyaaqaan laakiin inta badan ayaa mered waxaa mushkilada ah go-aanada ee badanaaba ee fulinta u baahan oo aanan u fulin sidii loogu talagalay ee lasoo saarayo ama ha noqoto dhinaca baarlamanka ama xukuumadda ama jihadii kale ee ayada ee laftirkeeda ee arin markaa loo baahan yahay wax in laga qabto oo maaragtay tosaale haday maxkamada laftirkeeda xataa ay soo xukunto in nin guri ama nin kale ee boqaabka uu ka haysto in haddana fulintii markii la gaaro inaanan dhicin in loo fuliyo go-aankii maxkamada arrimahaasoo dhan cadaaladdarada iyo musuq ay reebay ka ahayd marka mar waliba adiga hadda hawsha hadda socoto marka aan ka soo qaadno way ku ammaanan yihiin saan sheegay ogaadin bayna mudan yihiin in xataa xabsiga inay ka soo yeerto oo ayna ay ka timaado laftirkeeda ayaa ciidamadaas luugta ee haya iyo taliyaha ee asaga ee arrintaasi dinta ka shaqariyay uu ahaa meel fagaara ah intaba waxaa ummad soomaaliyeed u arkayaan ari loo baahnaa ee loo bogay inay tahay waa gartay eh, xildhibaanay muddooyinka lasoo dhaafay sidoo kale dhanka musuq maasuqa dagaalkiisa weliba halkiisu kasii socdaa arrimaha dhageysiga kiis dalka dadka musuq loo xirana weli wuu socdaa marka la eego siday hadda u shaqeynayaan hay garsoorku hadday noqdaan gobolka banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida soo laisma dhihi karo garsoorkii dalka xoogaa ifafaalaha muuqata in bal markaa reform iyo iyo sidoo kale waxqabad uu muuqdo performance wallaahi xaqiiqada marka laga hadlo waxawaaye aniga eh, runtii aad baan eh, daawadaa sida eh, ayaga ee maaragtay garsoorka maxkamadaha daade la saarayo dadkii ee ku eedaystaa ee arrimaha musuqmaasuqa la xiriira sida ayaga maaragtay maaragtay garyaqaanada ay u doonayaan sida ee nimankii ayagana ee difaacay ee looyaradii ay qabsadeen ee ayagana ay su-aalaha ay u weydiinayaan iyo sida ee eh, maaragtay eh, guddoonka maxkamadda ee markaasi garsoorka ee eh, iyagana ay u dhegeysanayaan qof weliba waxa uu dhinka kale eemuddaci mudda ee ayagana fursada dadka soomaaliyada inay life ay u daawadaan arrimahaas oo dhan waa arrimo loo baahnaa oo xaqiiqatan iyada laftirkeeda sida hadda maxkamadda ay ku socoto oo dadkii soomaaliyeed ee laftirkooda ay dhegeysanayaan ay qiimeynayaan su-aalaha la weydiinaya kuwa wax soo eedeeyey iyo kuwa la eedeeyeyba waa arrin runtii ee u baahan laftarkeeda diiragelin maxaa yeelay qiimaynta shacabka waxay qeyb ay ka tahay su-aalaha la weydiinayo qaabka uu uga jawaabayo hadba qofka marka ee wax la weydiinayo iyo sida maaragtay ee uu qaybinayo maaragtay ee hadalka uu siinayo fursada iyo sida maaragtay ee ama isdifaaco ama maaragtay ama ha eedeeyo ama su isaga ku dhiitaalaga weydiiyo sida iyo nidaamka ay ku dibad soo eedeeyo yani runtii waa arin dadka iska daaya soomaalile dadweynaha daawanaya laftirkeeda la dhihi karo meesha sharci baa ka jiro nidaam cadaaladeed oo lagu kaala kabdixi karo oo garsoorkiisan ee aanan jirin wax ee daaha gadaashkiisa ee si cad ee banaanka u yaallo waa arin laftirkeeda aan dhihi karo sida adigana aad xustay waa tallaabo horey loo qaaday ee loona baahan yahay cadaaladana sidaas oo kale haddii qof weliba xaqa uu helo inuu maxkamada horteeda uu ka hadlo uu doono kan asaga eedeeyey iyo kan la eedeeyeyba lagu kala saaro cadaalada horteeda si oo waadix ah oo markhaati ilaahay ka sokow ee intii kale ee iyada ay arkaysane ilaa nin run sheegaya nin been sheegayo labada waxaa waaye markay dadka ay hortaagan yihiin waxa la yidhahda body language ayaa jiro oo lagu kala garan karo qaar waxaa waaye ee dadka iska xiran ee la leeyahay intaasoo sane xeran yihiin ee qaar baa toban doolar u xeran qaar baa xataa ee cid soo eedaysay aan la ogeyn iyo qaar baa ma aragtay ee waxaasi waalideen lagu soo eedeeyey ee inta faraha bulshada ee laga daawan lahaa ee kuwaasi ayaga ay noqon lahaayeen kuwa dacwad qaadayaal ee maaragtay ee dhalinyarada ee faraha bulshada qabsatay hadde maxkamadii oo la hortaagay dii sharciga iyada wakiil oola ahayd ee dowladda waa wax wanaagsan ee sida hadda aan u arkayo oo weliba oo life ah oo dadka caadi looga wada daawanaya adduunka iyo in kaloo meesha fadhiidana dheegahooda iyo indhahoodaba iyagan ay garsoorka sida asaga ay wax ugala maaragtay xukuumayaan ayagan in meeshaasi aan ka barnay marka aniga arrimahaas oo dhan runtii waa wax fogaadin mudan soo dhaweyna mudan dhiirigelina mudan baan u arkaya waa gartay xildhibaan dhinaca kale haddaan xagga uga baxno mawduuca garsoorka arrimaha dagaalka al-shabaab haddii ihawaadno madaxweynihii qaranka wuxuu ka guuray villa soomaaliya isagoo markaa u wareegay galmudug oo si kumeel gaar ugu shaqeynayo marka la eego dadaalka madaxweynuhu ku bixinayo iyo siday uga go-an tahay ma laisdhihi karaa marka madaxweynuhu dhabbay ka tahay in shabaab laga saaro deegaanada galmudug ama guud ahaanba soomaaliya horta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya intiisa eh, eh, qayb kamid ah waad og tahay waa taliyaha ciidanka qalabka sida marka madaxweynuhu marka dhiida ay gaarto oo ayada sida dagaal wadanka marka uu galayo maanta ninka iclaaminayo waa isaga marka madaxweynaha uu dagaal uu ku dhawaaqo uuna uu dhammaana ciidankan maarka noocyadiisa kala duwan ee lagu wada howlgeliyo jihadii markaasi asaga uu u jiheeyo ayaa tallaabada inay u qaadaan ciidanka ayaa si iyo maartay asaga ee ah waajibaadkiisii ayay arrintan ay ka turjumaysaa inuu filiyey madaxweynaha oo asaga weliba horkacay eeda dhawaaqii iyo sidii asaga uu u yiri inay si maaragtay ay eh, eh, u dulaan ay u meelmaraan ayaa maanta ayay tani ay u tahay xadayn marka madaxweynuhu mar weliba mas-uuliyadda ee eh, wadanka ee asaga ka madaxweyne ahaan marka loo fiiriyo ee keliya aanan yacni ku koobnayn madaxtooyada dhexdeeda maaragtay inuu ka bixiyo amar balse xataa markay barakabale ay gaarto waa mid asaga ay tiinayso eh, maxaa la dhihi jiray privilege iyo maaragtay eh, arin uu markuu labisto oo asaga uu markaa inuu hor galo oo ciidan markaa ee eh, dagaal meel alaala meeshii cadow noocyadiisa kala duwan ama mid wadanka dhexdiisa ama mid dibadda ee laga soo weeraray xuduudka mar waliba madaxweynuhu waa wadaxaadkii ciidanka qaranka sida ee soomaaliyeed waajibkii asaga saarnaa ayayna ka tahay tallaabada uu qaaday qayb eh, eh, ka mid a ah oo muhiima waa gartay xildhibaane senator dube oo kamid senatarada golaha aqalka sare dhawaan waxa uu sheegay in meel madaxweynihii qaranka uu markaa ka guuray villa soomaaliya furimaha dagaalka inta ay ka go-an tahay xildhibaanada qaarna uu sheegay markaa in laftirkoodu aysan doorkoodu qaadan marka soo marka looma baahnaa in xataa xildhibaanadu qayb ka noqdaan abaabulka abaabulaan dadkooda beelahooda si markaa gulufkan uu waqti yar u qaato horta waa qof waliba dhinaca isaga kaga aadan ama siyaasad ha noqoto ama ka qayb qaadashadiisa dhinaca amniga ama ka qayb dhinaca bulshada ama ha noqoto ka qayb qaadasho dhinaca dhaqaalaha wadankan markasi guud ahaan isaga eh, uu dagaal uu ku jiro eh, uu iclaamiyo eh, madaxweynaha xaalad degdegna ah uu galo oo markaasi difaaca dalka ah waxyaabo fara badan baa isbiirsanaya xildhibaano keliya ma noqonaysa ee hay-adaha dowladda oo dhan ayaa istantuu ama standay noqonayo waataan kuu sheegay ee hay ee dhaqaalaha ama hataa nimanka ee wax la difaacayo waa dalka iyo shacabka Ah, ma aha maaragtay dadka dowladda u shaqeeya wax u gaar ah wax la difaacayo dalka oo dhan ayaa qarannimadiisa iyo jiritaankiisa iyo dowladnimadiisa ayaa difaaca uu ku salaystaanaya marka intaasoo dhan oo ah wax oo mas-uuliyad wadareed ah ayaa gudashadeeda ama shacbi ha noqoto ama dowlad ha noqoto hay-adaheeda kala duwan mudday doonta ha ahaato ayaa arintaasi loo baahan yahay xataa miidiyaha ayaa wuxuu qeyb ka noqonayaa maxaa yeele waad ogtahay dagaalkii lala galay ethoobiya seven seven waxyaabaha ugu xooga badnaa ee dhiirigelinta ee doorka ku lahaa waxay ahaa midia fanaaniinka ee tuulaaleyda gabyaayaasha waxaasoo dhan waxay ahaayeen kuwa dagaalka ka wada qeyb qaadanayay marka hadii qaran ahaanba oo dagaal jiro oo dowladda ee ayada ee ku horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee u jiro jihaadka sabuwataan ku yiri hadduu jihaystaado waa wax ay u wada dan yihiin guud ahaan dalka iyo dowladda uu madax ugu yahay ee aanan u kala harin ama hay-ada dowladeed ama shacbi intaba marka taasi ayaa aanan ahayn xildhibaano keli wax la yidhaahdo xildhibaanadu laftirkooda barlamanka ayaga ay baarlamanka ay joogaan hawsha ay gudanayaan waa qayb ka mid a ah, mid gudanaya iyo mid la laakiin waxaa eedaysan eena in laga sheega mudan baarlamaan laba boqol waa ka kooban in mar waliba boqol iyo afartan ayaga ay soo fadhiistaan ee arrimaha soomaaliya oo dhan ayaga ay ka doodaan intaas iyo in lamid ana ah maaragtay ayaga ay iska joogjoogaan magaalada ama ay meelo kale ama fasax ah, waxaanan meelo lahayn ay kaga baqan yihiin ayadoo wadanka waliba xaalada adiga afimaartay uu ku jiro kuwaastaas wadan hadii la cabaarayn lahaa iyo dilala xisaabtami laakiin xildhibaanada soo xaadiraya ka hadlayo dowladda iyo hawshii xilsaareed iyo ayaga iyo wasiiraha iyo intii kale arrinka doorka waa wax ayagana xilkooda uu ayagana sida u ahaa inay laga rabo si ay isu dhamaystiraan howlaha dowladda xilliga loo baahan inay ama ha noqoto namadbex ama siyaasad noqoto warfayser maxamed cumar dalxa oo muddo ahaa ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayuu ah weli barnamij wala degeysanaysaan keenn oo dagala socotaan saaxiibyaal weli barnaamij kala adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaal markan shabeellada dhexe haddii aynu eegnana deegaan xaajicali lagu magacaabo dad ku socdaal iyo oo rayid ah ayaa la sheegay in markaa ay maleeshiyaad burcada rasaaseeyeen khasaare dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay maxamed xirsi warsamo suldaan oo isagu ka mid a ah ehelada dadka la dhibaateeyey oo ka enan la hadlay aynu ka wareysanay dhacdada ninkiiba la socda maqashaan nagu dhacday nagula dhacday shabeellada dhexe degmada cadale eh, meel ka tirsan oo layihahda xaaji cali ayaa nagula dhacday hal abaar waxay nagu dhacday laba saac iyo afartan iyo shan daqiiqo waa gartay marka dad safar aan ahayn oo ka yimin gobolka galgaduud eh, degmadiisa eh, xaruntiisa dhexe dhuusmareed kasoo safarnay deegaankeeda deegaanka dhuusmareed kasoo safarnay daa markaa kaas nagu qabsatay qofna way naga dhimatay labana waa naga dhaawac waa gartay yay ta marka qofka ku dhimatay labada dhaawaca hooyada dhashay waa laba wiil ayaa dhaawaca oo labaiy toban jir iyo saddex toban jir kale ah waxa ku dhaawaca ku dhimatay hooyadii labadaas wiil dhashay waa gartay maxaa isku ahedeen marka mhm. laakiin ilmaha aniga cagaarna waanu ahay abtana waa u waa gartay marka maxay idinku maageen oo rasaasta loogu furo gaarigaa layidhi saddex baabuuro safar aan ahayn waxaan soo istaagnay tuulada la yihahdo xaaji cali ciidan boolisaa nagu yimaadeen ciidankii booliska ay markii nagu yimaadeen waxay nagu yidhaahdeen waa wadada waxbaa laga sheegay waa idin sii raacayna waa idin sii dhaweynayna nagu yidhaahdeen isla markii ay saas nagu yidhaahdeen dhaqaaqa isla markii aan saas usoo dhaqaaqnay oo kasoo dhamaanay tuulada layrkii tuulada weli oo noo muuqdo oonan yani aan u jirno booska afaraad oo kalena saddex wiil oo macuus ilmaa madaxa ugu jiraan isu u furan yihiin ayaa xabad lagu bilqeen gaarigi gaari saddex baabuur soo soctaa saddex caasiya caasiga ugu horeeyay ayay xabad ku bilaabeen ma burcad ay ahaayeen marka mase ciidamo dawladda u shaqeeyaa laydinkugu sheegay waxaa nagula sheegay inay burcad ay yihiin inay burcad yihiina nagula sheegay waxaa noo soo gurmadeeyey ciidan booliso meeshaas ka howlgelayay gaarigooday nagu qaadeen waxay nagu geeyeen degmada cadale waxaa halkaas noogu yimid gudoomiyihii degmada cadale nin la yidhaahdo muuse maxamed muuse maxamed kalile marka anaka hadda sida aan saboodka ugu horey nagu soo gaaro waxaa naloo sheegay nima shuftaa inay yihiin oo wadada ku jira nagulama sheegin niman ciidanka dowladda noocyadas kala duwan inay yihiin nagulama sheegin waa garta dhaawacii iyo dhimashadii hadda xalkee la geeyay oo aad ku wada sugantihiinsaacaan kula hadlay waxaan joognaa c b hadaad nagu imaan karto qaybta xirashaadana hadda joogaa oo magaalada muqdisho oo magaalada muqdisho haddaan soo gala anigaan kula hadlay ayaa dhaawac xil saaray xala soo qaaday oo isbitaalka geeyey cadale haddana anaa midkaan keenay waan codsanaynaa hadii aan nahay dadkii dhibanayaashaha ah oo dhibkaas xalay ku dhacay maamulka meesha ka jira ee iskugu jira maamul iyo amni inay noo soo qabtaan dadkaas oo sida ugu fudud laguuna horgeeyo sharciga aan codsanayna maadaama aan nahay ehelada mid ka mid ah ehelada dad lagu dhibaateeyey laguna raseysayay qeybo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe ayuu ahaa dhinaca kalena ruushku mar kale waxay ka digeen saameynta reer galbeedku ku leeyihiin dagaalka ukrain hadii ay si socoto inay markaa tallaabo qaadi doonaan gaar ahaan inay adeegsan doonaan hubka waxgumaada ee nukliyeerka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in ruushku marnaba aanu ka gorgortami doonin ilaalinta xuduudda ciraad dhowlaad iyo qiyamka iyo sharafka dadka ruushiya wax weliba ay ku ilaalinayaan ay isticmaali doonaan xataa haddii ay noqoto inay adeegsadaan hubka waxgumaada ee nukliyeerka lafrof wuxuu sheegay reer galbeedku inay u muuqdaan kuwo weli sii horinaya khilaafka dagaalka ruushka iyo ukrein iyaga oo taageero military iyo mid dhaqaalaba siinaya xukuumadda kiev wuxuu sheegay dhowr jeer inay ku celceliyeen ayna wax kasta suuragal ka yihiin valadimir putin hogaamiyaha ruushka si uu u ilaaliyo madaxbanaanida banaanida dhuleed cireed iyo sidoo kale sharafka ay dadka raashiya ku leeyihiin caalamka bishii aynu soo dhaafnay madaxweynihii hore ee wadanka ruushka dimitri medvedef ayaa sheegay in moscow ay isticmaali doonto hubka nukliyeerka haddii ay dareento in markaa yukrain ay guulo badan ka gaari karto dagaalka ruushka marka la eego adeegsiga hubka nukliyeerka waa kan keliya ee jawaab u noqon kara faragelinta reer galbeedka ee banaanka ka timid wax weliba ayaa naga suuragala ah, ayuu serjey lafrof u sheegay mid ka mid mida ah warbaahinta ruushka oo waraysi la yeelatay lafrof wuxuu sheegay in gaashaanbuurta nato iyo mareykankuba ay u muuqdaan kuwa iyagu oga sii daraya xaaladda dagaalka ruushka iyo ukrein si toosan ay ugu lug leeyihiin marka inay taageeraan dhinac ka mida ah dhinacyada dagaalamaya iyagoo aan xal kale raadinayn marka laga soo tago inay taageero milatari iyo mid dhaqaalo siiyaan xukuumadda kiyef waxaynu rumaysannahay wax weliba waxaa asal u ah faragelinta shisheeye mareykanku waa kan ugu horeeya ee khilaafka iyo colaada hurinaya jiritaanka xasilooni siyaasadeed iyo sidoo kale mid guud ahaan caalamka ka jirta waxaa suuro gelin karaa nabad waxayse dhinacyadu u muuqdaan kuwa ku ciyaaraya dabka ayuu yiri labrof oo markaa wareysi siiyey mid ka mid ah telefishinada ruushka gaashaanbuurta nato iyo mareykanka ayaa iyagu waxaysan marnaba ka gorgortamin taageerada military iyo tan dhaqaale ay siiyaan xukuumadda ukrein iyadoo oo markaa dhinacyaduna weli ay ballan qaadeen inay sii laba jibaari doonaan marka la eego taageerada rasmiga ah ee dhaqaale iyo tan milatari ee la siiyo xukuumadda wadankaasi ukrein joe bared hogaamiyaha dalka mareykanka wuxuu sheegay in isticmaalka hubka nukliyeerka ay tahay khad cas haddii markaa ruushka ay u muuqdaan kuwo markaa dagaalka ku jabayna laga yaabo inay si furiynimoa ah u adeegsadaan joe biden ayaa dhowaan ka sheegay in arrinta aqalka caadi ee mareykanka mar wax laga weydiiyey arrimaha dagaalka ruushka iyo ukrein sidoo kale madaxa gaashaabuurta nato jenis serberg ayaa dhankiisa sheegay in looga baahan yahay dhinacyada reer galbeedku inay ku baraarugsanaadaan khatarta ku aadan marka la eego in dhinacyadu isticmaali karaan hubka waxgumaada ee nucleerka waxaa la aaminsan yahay valadimir putin hogaamiyaha ruushka inay yihiin inay wax waliba ka suurgeli karaan marnabana aan markaa la gamban aragtidiisa ku aadan diidmada aragtida milatari ee reer galbeedka iyo sidoo kale tan ukrein sidoo kale madaxweynaha wadankaasi belaruus alexander lukashenko oo isagu kamid ah saaxiibada aadka ugu dhow valadimir putin ayaa waxaa uu dhowaan ka digay in haddii ay badato waxa lagu hayo uu ku tilmaamay in dhinac lala saftay ruushka ay iyagu isticmaali doonaan wax weliba oo ay isaga difaaci karaan waxa ugu yeeray gardarada iyo daandaansiga militari ee ka dhana reer galbeedka keliya waxaa furan hal wado si aad isku difaacdo gardaradan isaga difaacdo wadankaadana u difaacato haddii ay arintan sii socoto wax weliba oo suuragal ah ayay markaa isticmaali doontaa ruushka haddii ay markaa dhinacyadu poland litania latvia iyo dhammaan dalalka kale ay u muuqdaan kuwo iyagu markaa ka safanaya ruushka ee la safanaya ukrein iyo reer galbeedka ayaa lukashenko dhowaan isla sidaa hadalkiisa ku sheegay weli dhinacyada ku dagaalamaya ruushka iyo ukrein ma jiro dhinac haatan guul rasmiya gaara marka laga soo tago in ukrein burbur dhaqaale iyo sidoo kale kaabayaashii dhaqaalaha khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo xasilooni daro dalka inuu galay iyo sidoo kale burbur dhaqaale dhinaca kalena shiinuhu iyo dhankoodu waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo militari oo ay ka sameynayaan hawada iyo dhanka badda ee taiwan shiinuhu waxa ay sheegeen in markaasi ay iyagu mar weliba u muuqato marka la eego khatarta waxay uu sheegeen reer galbeedka gaar ahaan mareykanka oo taiwan isagu taageero siiya shiinuhu waxa uu markaa hawada geliyey boqolaal ka mida ah diyaaradihiisa dagaalka kuwa oo iyaguna sheegay inay markaa siiriga digniinta u yeerinayaan xubnaha taiwan oo iyagu hogaamiyahooda ama ku-xigeenka madaxweynaha wadanka taiwan jasiiradan iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida uu dhowaan gaaray dalka mareykanka jasiiradan oo iyadu aaminsan inay tahay mid markaa ka madax banaan shiina inteeda kale shiinuhuna waxauu aaminsan yahay in taiwan dhulka shiinaha yahay madaxweyne ku-xigeenka taiwan william lai ayaa dhawaan dalka mareykanka tegay isagoo sheegay inay sii labajabaari doonaan taageerada iyo saaxiibtinimada ay la leeyihiin mareykanka oo ay ka helaan mid dhaqaale iyo mid milatariba markana saaxiiba waxku soo xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatan ka saac qormooyinka iyo sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba deeqa maxamuud maxamed ayaa xubintaa idiin soo jeedinaya waayahay deeqay waxaynu ku bilaabeynaa hadalleynta afar labaatan ka saac muddooyinkii ugu dambeeyeyba aadka loo hadalhayay haddiinu eegno saacadii ugu dambeeyey waxaa aad iyo aad loo hadalhayay dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay xaafad ka tirsan degmada dharkeyley ee gobolka banaadir dagaalka ayaa waxaa u dhexeeyey ciidamo kaamar qaatay jenaraal sheegow iyo weliba ciidamada ammaanka caasimada gaar ahaan kuwa booliiska waxaa lasoo warinayaa dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen hal askari sidoo kaleetana ciidamo kaleeta ee ku dhaawacmeen waxaana lasoo warinaya in ugu dabeytii dagaalka lasoo afmeelay jenaraal sheegow ayaa lasoo warinaya in ugu dabeytii isu dhiibay iyadoona wararku ay sheegayaan in saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay xaqiijiyeen in lasoo afjaray dagaalkii u dhexeeyey ciidanka xasilinta caasimada iyo kuwa jenaraal sheegow waxaana la sheegayaa in ugu dambeyntii dagaalka lasoo gabagabeeyey marka muddooyinkii ugu dambeeyeyba baraha bulshada ayaa qabsaday dagaalkan una dhexeeyey jenaraal sheegow iyo waliba ciidamada xasilinta magaalada muqdisho hadalheynta kale ee jirta cabdirashiidow waxa ay tahay gaari la sheegay inay saarnaayeen dad shacab ah oo kasoo baxay degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa xalay waxaa lagu rasaaseeyey tuulada xaaji cali gobolka shabeellada dhexe inta hadda la ogyahay hooyo ayaa ku dhimatay waxaana ku dhaawacmay laba caruur ah oo ay dhashay halka aabbaha lagu magacaabo cabdulaahi isnaha uu bad qabo waxa uuna la socday qoyska dadka saarnaa gaariga ee kasoo baxay ceelbuur ayaa la sheegay inay kasoo qaxeen dagaalka halkaasi ka socday al-shabaab waxaa xusid mudan in aabaha qoyskan waxyeeladu gaartay ee uu ka baxay maalmo ka hor magaalada muqdisho si uu usoo kaxaysto xaaskiisa caruurtiisa hadalheynta haddii aan halkaasi kaga gudubno markana dhinaca qormooyinka qurmada ugu horeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay marabta raaxo salliga nebiga badi mar walba aad ku salido nebi maxamed salaallahu caleyhi wasalam waxaad dareemaysaa nolosha in ay ku noqonayso mid wanaagsan sidoo kale waxaa leeyahay marabtaa inuu ilaahay ku jeclaado adigana jeclaaw xusidiisina badi marabtaa inaad jannada gasho wixii lagu farasamay wixii lagaa reebana ka joog labadaada waalidna mar waliba baari u noqo wanaag samay abaalmarin cidnaha ka sugin waa sirta guusha dadka garaadka leh ha ka cabsan fashilka qofnaha weydiisan garab istaag kalsooni muuji oo dadaalka badi mar waliba ah waa hadal wanaagsan oo aan codkiisa la maqlayn ogow markasta ifka waxaa jooga qof kaa liita xaalka aad ku jirto marka ilaahay ku xamdi mar welibana dhoolcaday haddii aad ogolaatid dadka kale inay maamulaan fikirkaaga weliba go-aamadaada haddaba wax baa kaa qaldan ee waxaa loo baahan yahay inaad adiga aad isa saxdo qoraaga qurmadan ayaana sidaa kusoo gabagabeeyey waxaynu kasoo xiganay qof baraa bulshada kusoo gala ismaaciil bulle dambayse dhankayga haddii aan soo qabto waxaa lagu bilaabay shan caado oo muhiim u ah qofka muslimka ah inuu ku dhaqmo caadooyinkan waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha qofka ka dhigaya qof aan lala tartami karin haddii aad doonayso noloshaada inaad horumar wanaagsan gaarsiiso ku dadaal inaad caadooyin wanaagsan yeelato kuwa xumaanta ahna aad iska baabi'iso waxaan halkan idinkula wadaagayaa shan caado oo muhiim u ah qof kasta inuu isbaro kow ku tuka salaada wakhtigeeda caadadani waxa ay ku baraysaa inaad qabato shaqada ugu wanaagsan ee qofka muslimka ahi qaban karo taasoo ah tukashada salaada nebigeenna nabadgelyee naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu inoo sheegay in salaaddu tahay camalka uu ilaahay ugu jecel yahay inuu addoonkiisa qabto marka dabeecaddan bar in aad naftaada caado uga dhigto qodobka labaada ayaa ah samayso qorsho maalmeed aan isbedelin dhayli rotiin inaad yeelato waxa ay naftaada baraysaa inaad wax kasta oo aad qaban lahayd sii ogtahay tahay waxaaad naftaada baraysaa jadwal aan isbedelin oo aad maalin kasta ku dhaqanto tusaale kasoo kaca hurdada xilli go-an samayso shaqooyin aad subaxii qabanayso sida in aad soo tukato kadibna aad xoogaa soo lugayso ilaa iyo saddex kilomitir kadibna marka aad soo noqoto soddon daqiiqo wax akhriso kadibna aad quraacato deetana aad baxdo ama shaqo ama waxbarasho wixii aad leedahay marka aad sidaasi ku waddo ilaa iyo habeenkii aad seexato xilligo an oo aan isbedelin qodobka saddexaad ayaa waxa uu yahay wax akhrinta badi isku day maalintii xitaa inaad akhriso hal bog oo qur-aanka kariimka ah ama ka badan wax akhrintu waxa ay kor u qaadaysaa maskaxda qofka waxaad ku baranaysaa xirfado badan oo wanaagsan waxaad noqonaysaa qof meelo badan wax ka qiimeeya oo aqoon-yahan ah qodobka afraad ayaa waxa uu yahay caafimaadkaaga ilaali oo jirkaaga dhis waxaad naftaada baraysaa in maalintii ugu yaraan soddon daqiiqo dhaqdhaqaaq aad samayso cudurrada ugu halista badan waxaa laga qaadaa waa fadhiga badan iyo dhaqdhaqaaq la'aanta waxaa laga yaabaa hadda in aad fahmin laakiin marka aad weynaato ayay kuu soo baxayaan qodobka shanaad ee ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay adiga ismaalgeli waa inaad yeelataa caadooyin aad isku maalgeliso sida korsooyin aad qaadanayso ama buwaag aad akhrinayso xitaa haddii lacag aad ku bixinayso waa inaad bixisaa oo aad isku maalgeliso si aad kor ugu qaado xirfadahaaga garaadkaaga xilligan waxyaabaha la isku qiimeeyo waxaa ugu weyn maxaad garanaysaa haddii aad aqoon fiican leedahay xitaa waxa aad ku shaqaysan kartaa qaab online ah adiga oo gurigaaga jooga qormadan waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala abuukar macalin weli tabadhig warbaahinta bulshada intan aynu kasoo gunaanadeenaan dhegeystayaal noole kulanti xubintii e bandhiga warbaahinta bulshada maqlayseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal weli barnaamijka waala degeysanaysaan warbixinada kale ee barnaamijka hadii aynu eegnana qaramada midoobay waxay soo saartay warbixin ku saabsan dhibaatooyinka tacadiyada dadka lagu dilo lagu afduubo iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira dalka haiti warbixin ay soo saareen qaramada midoobay oo ay markaa ugu kurgelayeen xaalada nabadgelyo iyo sidoo kale dhibaatooyinka haiti waxay sheegeen in tiro lagu qiyaasay ruux lagu dilay dalkan haiti intii udhexaysay january ilaa bishii agost ee sanadkan warbixinta waxay sidoo kale intaa ku dartay in ruux ay ku dhaawacmeen dhibaatooyinka ka dhaca heiti ruux oo kalena lagu afduubay wadankan karabyaanka dhaca ee ay marka ay daashadeen dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha hubaysan ee gaangiska loo yaqaano iyo dhinacyada kale ee iyaguba hubaysan wadankan waxaa ugu badan ee dhibaateeyey waa xasilooni daro siyaasadeed iyo mid dhaqaale taasi oo keentay in dagaallo iyo dhibaatooyin ay wadankan ka dhacaan sidoo kale wadankan waxa uu galay xaalad hubaanti la tan iyo markii koox hubaysan ay gurigiisa ku direen jovenel moise madaxweynihii wadankaasi hayti bishii julaay sanadii sidoo kale waxaa jirta tan iyo xilligaa in xeralinta iyo maraykankuba ay isku dayiyeen in markaa la helo xubnaha sida rasmiga ah ugu lugta leh marka la eego dilkii loo geystay jovenil lamoise madaxweynihii hore ee wadankaasi haiti oo bishii julaay gurigiisa lagu dilay sanadii sababaha loo dilay faahfaahino kala duwan ayay mareykanku kasoo saareen baaritaanada hordhac sameeyeen xilliga waxyaabaha ugu badan la aaminsan in loo dilay dana siyaasadeed iyo dana marka ganacsi oo ninkan uu suurtaa ku sameeyey wadankan karabyaanka dhaca ee haiti waxa ugu badan uu wajahayo waa dhibaatooyin xasiloon dana siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo wadankaasi gelisay crisis ama sidoo kale fadqalolooyin siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale sidoo kale musiibooyin dabiiciya ah oo wadankaasi daashaday ayaa waxay markaa keeneen dhibaato aada u xoog badan oo wadankaa tan iyo sanadii ay la daaldhacayaan waxaana sida qaramada midoobey sheegta warbixinteeda ka muuqata in sanadba sanad kasii dambeysay ay sii kordhayaan dhibaatooyinka ka jira wadankan marka la eego haatan warbixinta lasoo saaray sidaasoo kale waxaa jirta in dalka heyti weli kooxa hubaysan oo aan dowladan u diiwaangashanayn ay iyaguba u muuqdaan kuwo markaa awood ku leh sidoo kalena markaa dhibaato xoog leh ku haya dadka rayidka ah ee shacabka oo inta badan ay diraan dhinaca kale dalalka loo yaqaano urur goboleedka ecowas waxay isku raaceen in si degdega ah ay markaa u bilaabaan daabulida ciidamo milatari oo la geyni doono wadanka niger oo dhawaanu ka dhacay afgembi milatari wadamada ku jira urur ee kowas loo yaqaan waxay sheegeen inay si rasmiya u bilaabi doonaan qorshahooga ku aadan in markaa ciidamo kumanaan ama boqolaal ka ah kuwa urur goboleedka ekowas in la geeyo dalka niger si loo soo celiyo nidaamka dimuqraadiyadda wadanka taladana dib loogu celiyo madaxweynaha sharciyada haysta ee la doortay maxamed bazuum kaasi oo xabsi guri ku ah magaalada niyaami ee caasimada dalka niger waxay xubnaha isku raaceen in markaa si degdega ah ay fargelin ugu sameeyaan wadanka niger in muddo aan waxay u digayeen marka la eego saraakiisha milatariga ah ee wadanka niger ee afgembiga ku sameeyey wadanka ururkan loo yaqaano economic community of west african states sicoas waxay isku raaceen inay markaa bilaabi doonaan wixii ka bilowda haatan si rasmiya ah in loo gudagalo qorshaha milatari ee lagu dayayo in dib loogu soo celiyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo xasiloonidii wadanka neejar waxaynu diyaar u nahay waqhti weliba in aynu amar bixinno si aynu u faragelino xaaladda neejar ayuu yidhi madaxa siyaasadda iyo amniga ee urur goboleedka ecowas cabdulfataax muuse oo isagu markaa la hadlayay marka la eego xubno ka a ah wasiirada gaashaandhigga ee dalalka ururgoboleedka ecowas oo ku kulmay magaalada akra ee caasimada dalka gaana hore ayaynu u aaminay inaynu tallaabo milatari qaadno diyaar ayaynu u nahay waynu isku raacnay waxa ugu horeeya aynu samayn doonno waa inaynu qaadno tallaabo milatari waynu xoojin doonaa iskaashigeenna si aynu dib ugu soo celino si nabad ah xukunkan aynu ugu wareejino dowlad rayad ah si aynu u ilaalino nidaamka xasiloonida iyo dimuqraadiyadda wadanka neejar ayuu hadalkiisa raaciyey cabdulfataax muuse madaxa arrimaha amniga iyo siyaasadda urur goboleedka ee kowas oo isagu markaa warbaahinta kula hadlay magaalada akra ee wadankaasi gaana sidaynu hore uga hadalnay waxaynu diyaar u nahay inaynu sameyno marka hore dhexdhexaadin ku aadan saraakiisha militariga iyo xukuumadda irid weliba waxay u muuqataa inay markaas soo xirantay dhinacyaduna ay diideen baaqyadeena waxaynu samayn doonno waa inaynu qaadno tallaabo milatari oo degdega si aynu awoodda ugu celino maxamed bazuum madaxweynaha sharciyada haysta ee xabsi guri ku ah magaalada niyaami ee dalka naiger ma jirto cid loo aabayeelayo waxaynu diyaar u nahay inaynu qaadno tallaabo milatari si loo soo celiyo dimuqraadiyaddii iyo xasiloonidii ka jirta wadanka naiger ayay isku raaceen xubnaha wasiirada gaashaandhiga dalalka ku jira urur goboleedka ee kowaas weli ogaanaad degeysanaysaan knn socotaan saaxiibyaal qaybihii dambe ee barnaamijka waala degeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaana ilaahay haw naxariistay abwaan jaamac kadiya waxaa laga hayaa soomaalidu waa cajiib afrikaba waa kasooc saasaanka carbeenna ma leh cid lagu suureeya ma leh bal eega siday yihiin war waxaad ka tagtaa aduguna siddeed iyo tobanka gobol intaba calamaa la suray intuba waa suuq madow intuba waa saylajaan damaac bay wada sitaan sad bay u hamuumayaan waxayse xariiriyeen saboolkiiyo maatadii aryadhaha allah u naxariistay abwaan jaamac kadiya cilmi waxaa kale uu yidhi maris irir dadkan waa islaam axalu tawxiid tawxiida misna iri axdiistiiyo wacdigu kuma arooraan maris iri arkaantibay hayaan agabsigeedii misna iri waxaan uurka jirinay akhrinayaane maris iri kulliba waisku oday ehel walaalaahe misna iri ajaaniba kulmiyo ururis weeyaane maris iri abuur iyo sanji ku ogolaysiin misna iri agjoogoodu kuwan waa allay baday maris iri dadkan amarku helay juuq bahow odhanne misna iri wax laga aamusaa kuma agjoogaan warallaa u naxariistee wanjaama waa kediya adduuniya aakhiraba waa ka hadlaye waxaa kalou yidhi naf waliba wakhtiay leedahay war iyo taariikhe waayaha adduunkuna qalbiga way walhinayaane wadna lama huraan bau noqdiyo waxaan ku seegayne weesada hadayninaatan waa la iska weedayaaye war abwaanku naxariista wuxuu kaloo yidhi weli iyo rasuul iyo haddaan waxar la dhaafaynin ku walwala wardiga aakhira layska wacayaa aryadhaha abwaan jaamac murtidiisa lama koobi karee dadka iyo dalkaba sami warbowa soomaalidii hore abwaanada culimmada carruurta dumarka odayaasha dadka bulshada indhaha u ah barmageeda la odhan jiro lama taaban jirin marka waa yaabe dadka hadda jooga wax ka yihiin ilay waxay dhaafayaan lama arkee war bashiirow masiiba hadday dhacdo dadka dhamay wada camiimaysaha la yidhi waxay dhaafaysano ma lahan war waxaadna u daalin qof walba camalkeedaa lagu soo war anigu waxaan odhan lahaa ilaahbaa deeq baxshee madfac adaaraha kada warwaaqlow miyaa lagu dhihin muuse nabad ma diidana mana haayo daawgii dabka lagu baktii jira war waxbaha calaacalinine muuse wuxuu yidhi anigoo wax dili karan duca qaadan maayo nolol kuma dardaarmo war hadda waan dagaalamaynaaye waan dagaalamaynaa dumarkiioo raggeennaba ina sooco dareersha aqliyaan ahayn ma la waayo wardaynta wanaaggarima waxay ka taagan tahay dhegaystiyo dagaal waxaan daawo lagu waayey war balaayo nin huryaa kama faa'iidee eh. durduura geel baa ku jabayey eh. damaacina waa xun eh. dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan war garaad jaamac garaad ismaaciil wuxuu yidhi hadal ma yaalo maanta abwaan jaamac kidiyo buuggiisana gooja cadda ayaan ku soo bandhigaynaa calaa kulli xaal ajashii dhammaataaifka joogi mayse abwaan jaamac kidiya allah u naxariisto wax badan buu soomaalida la hadlay waana iyo waxusheegna kama reeban beleduu ka dhigi jirana waa ta galaafatay waxaadna moodaa dadka soomaaliyed inaysan kuwaana qaadanaynin dhibaatooyinka soo maray oo waa taa dabada haysata habeen iyo maalin abwaan iyo culumo iyo caaqil iyo cid kastoo waxgarataana waa ku daash ilaahay iyo rasuulkiisuna awalay hore ugu sheegeen inaan bale wax laga faa'iidayn wax ku qaadan mayaysaan waxdaaraha adduunkee weydiiya culimada warwaaqlo waxaad ka tagtay dalka iyo dadkaba samir allahayow ka aryaadhaha kale maanay soomaalida maanta joogta abwaan iyo oday midna ka nabadgeli maaye hadba waxaa ka soo baxaya dhacdooyin uguba oo wax damiir lahu qaadan karin magaalada gaarisa gobolka waqooyi bari ee kenya lix oo iskuulka soo baxday aana qabiilaa loo dilayaa la yidhi ayaan dhoweedna gobolka galgaduud dhabbad meel agteera carruur dugsileeya in lagu xasuuqay waa maqasheen lama cawa ka hornahe sidaaba lagu gubay magaalada dhuusamareeb lama bilood ka hor shabeelada dhexena daarunimca deegaan la yidhaa waa tii masaajid miina lagu dumiyey war qof masaajid dhisay waa maqalnay ajirkuu leeyahay qofka duminayo u soo qastay wuxuu mudan doonayaan noo sheegi kara aryaa qofna howla aan uma shaqeeyaasna asna wixiisa waa leeyahee ummaddii fidnooyinkaas aan wax damiir lahu qaada karinaa ka dhex socda kadibna amni iyo cadaaladay rabaan inay helaan waa heel la yaabe saa la yeelaahe war cabdullah nimankii lagu eedeeyey inay labada kuteenar ku soo rareen alaabta shabaab maxkamada ciidamada la hor keenay ayakuna amni iyo cadaalad waa rabaan saa la yeelaahe war xildhibaankii dhan lahay oo dayax la dhihi jiray waa kii dhihi jiray alaabtan sc baa laga leeyahay amniga iyo cadaaladda uu rabo war sc mar horay beeniye waxaas lugdha ku maliinay dhaheen balaayana sooma degsanay dhaheenoo amniga cadaaladaan rabnaa waar walla weynay sc calan bay samaysteen amniga cadaaladna way rabaan see la yeelayaahe warbow adigu waad samaysatoo amniga cadaalad dulmidoodna waad rabtaae kooda maxaa dembi ka dhigay hadde wadadkii sharciga waa ka cararayaan dulmina waa u ordayaan amni iyo cadaaladna waa rabaan saa la yeelaahe war axmedow markaasoo kale cabdulla waxuu dhihi jiray yaa ku garwadaahe war kalemaanay waxaa la yidhi soomaaliyay gafkiinnaa batiyo godobihiinniye carruuraha intaad gowracdaan guul isugu faana markii aad xumaan weyn gashaan oo gaalanimo keentaa gobonnimo intaad sheegataan libinku gaagaara now war amni iyo cadaaladna ma rabtaa sidaana ma u hadlaysaa aryadhaha kalemaanay balaaye horta ninkii ka heri waaye asagaa ku hooga rag jooga laga waayo muddo dheerna waxay ka maree arrintaan galna cabdulow ma amniya cadaaladay rabaan arwarkan hayga dhexgelina shalla joogaan joogaani eh. nimankii inay eriga raacaanay isu bedeleenaa la yidhi war anigayaa siiyey sakawaadka aawaay dadka ka soo xoogeen oo ma iska raacanayaan marka roya nafaa u geysay amiiraa eri raacaayo eh. nafu u arka eh. amiiraa eri raacaayo nafu u arka hal halshiribo guure iyo hangool iyo carees isugu tageenna waxay dhaheen amiiraa ummaday dhiibeen isuu eekaynayaan arka amiiraa ummaday dhiibeen isuu eekay haayaan arka lamadhe samigay cabdulo isbedelka ayaamahan khawaariijtu ku kacaysa arkana wuxuu yidhi birtaa geerxiira beryahan ay beeca aad ugu badsheen birtageerxii jira beryahan ay beecaad ugu badsheen war cabdulla adii laftirkaa waxaan kaa maqli jiri ayaamahan ma aragteen amiir shabaab oo ordahaya yaahu ordahaya iyo shiriba war waxaa koray mare amiir shabaab isdhiibi maa oradna meel ku gaari ma war waa la dilaa mayadaa taasu dhib leh naw waar maxay lafooda ugu khamaarayaan war ma ka naxday war kalamaaray waxaa la yidhi ummad yahay dagaal waxuu dunshiyo dib u dhac mooyaane nina derajo kuma gaari karo labada daaroode ruux darar ku maalaa ma jiro dhiig la daadiyo eh dembi iyo daruufow dhalaadiifa aan harine debka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy war dagaalka shabaab waa banaan yahay inta kale sow sidaas aad sheegta wey war balaayo laguma diirsado haddaadan balaayo iska difaacayn war kalemaanay abwaan jaamac keliya gurigiisa rasmiga habaa ah la geeyey allaha u naxariisto horena waa u sheegnay inuusan soomaali waxba u reeban waana ah abwaanada maanta jira odayaashaana kuwa ugu magac dheerub ka mid marka hadal iyo dhammaantii qabrigiisa allaha u nuuriye dumarku ka tegay iyo dayma dhalashada caruurta dalka iyo dadkaba samid allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagaba wahayd barnaamijka ogaal gudahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal oad kala socoteen karen anigoo abdicasiis liid beerada barnaamijkai la socodsiinayay itaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo sa'a sahanaya